siinay kitaab min bacdi maa ahlakna alquruuna aluula markii aan halaagnay ummadihii ka horreeyey taasoo qur-aankaas oo u ah kitaabkaa oo u ah dadkii ay maaragtay ku hanuunayaan oo raxmad iyo wanaag si ay maaragtay ilaahay uga baqaan oo dariiq ilaahay u raacaan oo ay wax xusuustaan xadiis baa markaa aayaddan fasiraya oo waxa weeye waadixinaya macnaha loola jeedo xadiidkaasi waxa weeye xadiidka abi saciid alkhudri laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nebiga ayaa wuxuu yidhi ma ahlaka allahu qowma bicadaabin min alsamaa'i walard ow ilar ow min alardi maa ahlaka allaahu ilaahay ma halaagin qowman dad cadaab kuma halaagin ka timid samada ama dhulka macnaha cadaabihii ummadihii hore lagu cadaabi jiray ama noqoto maaragtay qaylo eh, lagu qayliyey ama maaragtay dhagxan lagu soo daadiyey ama dhulkoo lala gediyey ama waxyaalo badan ilaahay kuma halaagin bacda ma unzilat itawraa markii towraad la soo dejiyey oo nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyey wixii ka dambeeyey ummad la halaagay ma jirto hayra alqarya qaryadii calaa wejhi alardi buu yidhi nebigu macnaha dhulka korkiisa ummad la halaagay ma jirto bacda markii la soo dejiyey towraad oo nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyey ilaa nimankii magaaladii deganaa qarya asxaabu sabti weye waa nimankii kalluunka laga laga nahayey markaa waxa weye xeeladda sameeyey oo waxa weeye waxaa la yidhi maalinta sabtida ha kalluunsanina oo bad bay dhinac deganaayeen markaasay waxay sameeyeen intay badda xeebteedii ay ka qodeen xufrado yar yara iyo berkado ayay kanaala u jeexeen markaasuu kalluunkii kusoo daataa maalinta sabtida markaasay yidhahdaan axaddaan la baxaynaa khiyaanay marka sameeyeen markay khiyaanadaas sameeyeen marka ayaa ilaahay markaa ku ciqaabay oo la halaagay oo loo bedelay qiradatan wa khanaaziir marka wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam magaaladaas dadkii deganaa oo loo bedelay daanyeero mooye qolo kale oo la halaagay ma jirto bacda maa unzilat itawraat macnaha halkaa xadiidku marka wuxuu nebigu akriyay markaa aayadda qur-aanka walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi ma ahlakna alquruuna alula xadiidku marka wuxuu fasirayaa aayadda oo aayaddaasoo macnaheedu noqonayo nebiyullaahi muusa calayhi salaam ummadihii la halaagay oo dhan nebiyullaahi muusa waa ka horreeyey ilaa magaalada mooye dadko dadkeedii daanyarada laga dhigay mooye xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo waxa weriyey maaragtay rawahu lbazaar fi eh, mukhtasar zawaaid iyo maaragtay eh, xaakimna waa weriyey tafsir imaam dabri iyo ibn kathir iyo kulligood waa weriyeen wasaxaxahu sheikh albani raxmat ullahi caleyh fi eh, fi silsilati axaadiis saxiixa laba kun iyo laba boqol konton iyo sideed ayuu ku saxiixiyey xadiidku marka wuxuuna tusayaa ummadahan aan sheegi doono oo aan nebigoodii la magacaabin laakiin la halaagay inay ka horreeyeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam macal sababtaan u keenay aayadda iyo xadiidkaba waa macnaha asxaabu rasi aanu ka hadlayno iyo qowmu yaasiin labadaba waa ka horreeyeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam labadaba waa ka horreeyeen laakiin lama hayo xilligay ahaayeen iyo meeshay ahaayeen khilaaf baa ka taagan waana kala caddayn doonaa bal waxaa culimmadu ka yidhaahdeen haddaba marka aayaddaa iyo xadiidkaa waxayna tusayaan ummadihii la halaagay oo cadaabta lagu halaagay ama samada ha looga keeno ama dhulku ha la geriiro ama ha lala gediyo ama ha lagu qayliyo kulli inay ahaayeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam ka hor ilaa tuuladaa dadkii deganaa oo qaryadaa asxaabu sabti la yidhaahdo oo waxa weeye ilaahay uu u bedelay iyaguna reer bani israa'iil bay ahaayeen oo waxa weeye dadkaa reer bani israa'iil ayay ka mid ahaayeen ayaa la yidhi oo bacda nabiyullaahi muusa ayay ahaayeen nimankaasaa la hayaa baa la yidhi marka wax la halaagay ka bacdi nabiyullaahi muusa markii tawraad lagu soo dejiyey haddaba marka halkaas horodhaca waxaa macnaheedu uu noqonayaa ummadahan aan sheegayno way ka horreeyeen nabiyullaahi muusa marka waxaan usoo gudbaynaa asxaabu rasi qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wacaadan wathamuuda waasxaaba arasi wquruunan bayna dalika kahiira wkulan darabnaa lahu alamhaal wkulan tabbarnaa tatbiira fii suurati furqaan ayuu ilaahay aayadahaa ku keenay ilaahay wuxuu ka sheekeeyey ummadihii la halaagay caad baa ka mid ahaa reer caad tamuud baa ka mid ahayd asxaabu rasi ayaa ka mid ahayd asxaabu rasigan marka maxaa laga wadaa alrasu waxaa la yidhi waa bi'ri waa ceel nebigii loo diray oo aan magiciisa la sheegin rasuulkii loo diray ayay inta ceel ku rideen baa la yidhi ayay isagoo nool ku xabaaleen marka rasi waa ku duugeen wey ceelkii bay ku rideen markaasay waxa weeye sidii qabri la xabaalayoo kale ciidna dusha kaga shubeen nebigii oo nool loo diray ayay saa u galeen ba le marka ilaahay waxa uu sheegay ficilkii iyo meeshii ay dhibaatada ku sameeyeen ceelkii baa loogu dara waxaa la yidhi nimankii ceelka deganaa oo noocaa sameeyey iyo ummado waxa weeye u dhexeeyey intaasba waa la halaagay qolo walbana ilaahiyga subxaana qaadirkaa markay gaaloobeen wuu oo waa dabar gooy sidoo kale fi suurati qaaf ilaahay waxa uu ku yidhi kadabat qablahum qowmu nuuxin wa asxaabu rasi wa tamuud waxaa beeniyey ilaahay iyo rusushii loo soo diray qowmu nuux nabiyullaahi nuux qoomkiisii iyo asxaabu ras dadkii laohan dadkii deganaa ceelkii iyo wa tamuuda wa fircawna wa fircawnu wa ikhwaanu luut fircawnna waa beeniyey nabiyullaahi luudna qoomkiisii waa beeniyeen wa asxaabu layka na waa beeniyeen waa nimanka aynu soo marnay oo waxa weeye marna shucayb lagu magacaabo oo waxa weye nabiyullaahi shucayb loo diray waa meeshii ay deganaayeen ayka iyaduna waa meeshii ay waxa weeye caabudi jireen oo waxa weeye geedihii ay caabudi jireen wa qowmu tubbac kullun kadaba arusul faxaqa waciid haddaba intaasoo dhan oo ay ka mid yihiin asxaabu rasi ilaahay bay beeniyeen rusushii bay beeniyeen waana la halaagay oo waa la dabargooy haddaba marka aayadaha hadday inoo caddeeyeen magacoodii inooma sheegin marka aayaduhu ilaahay kuma caddaynin sida waxa weeye qisooyin badan marka uu ka sheekeynayo ilaahay qoomkay ahaayeen iyo xilligay ahaayeen iyo kulli la sheego halkaan la inooguma sheegin haddaba aqwaasha culummadaynu u imaanaynaa iyo dadkaani xaggee bay ahaayeen waktigee bay si ahaayeen ikhtalafa ahlu lcilm culimmadu waa isku khilaafeen fii makaanihim wa zamaanihim meeshay degenaayeen iyo xilligay ahaayeen labadaba waa la isku khilaafay ibnu kathiir waxau yidhi raximahullah imaam ibnu kathiir siyaaqa aayaduhu wuxuu ku tusayaa in la halaagay oo la gooyey oo waxa weeye arrintaasina markaa waxay keenaysaa inay ka horreeyeen nabiyullaahi muuse calayhi salaam leanno ilaahay waa waatuu yidhi maa ah, maaragtay min bacdi ma ahlakna alquruuna aluula marka ummadihii ka horreeyey nabiyullaahi muusa inay yihiin ayay ku caddaynayaan aayadu oo daahirkooda laga fahmaya arrintaasna wuxuu ku radiyey oo ku diiday ibnu kathiir qowl uu leeyahay imaamu maaragtay ibnu jariir ayaa wuxuu leeyahay nimankan la yidhahdo asxaabu rasi waa nimanka asxaabu lukhduud la yidhahdo oo fii suurati wasamaai dati lburuuj ay ka sheekaysay marka arrintaasina suurtagal ma oo waxa weeye waa qowlkaasi qowlan saxiixahayn wey liannahu nimanka la yidhaahdo eh, asxaabu lukhduud waxay ahaayeen bacda nabiyullaahi ciisa calayhi salaam oo nasaaray ahaayeen leannahu ruhbaan baa ku jirtay oo waxa weeye ninka dhan oo waxa weeye raahib buu ahaa sida nebigu ku caddeeyey ninka dhan oo arrinta bilaabay oo wiilkii waxbaray ay arrintu ka kacday waana inoo imaan doontaa qisadoodu waxay ahaayeen ma aragtay nin raahiba ayuu ahaa ruhbaaniyadana waxaa bilaabay qoomkii nebiyullaahi ciisa rumeeyey oo ansaarta ayaa bilaabay wa ruhbaaniyatan ibtadacuuha waatuu yidhi lah iyaga ayaa soo bidcaystay ruubaantaa meesha gelaya oo waxa weeye meel cidlaa ilaahay ku caabudaya oo adduunyada ka go-aya oo aan guursanaynin waxaa iyagaa bidcaystay oo baadiyarada waxaa ruubaanta ay sheeganayaan haddaba markaa culimmadu waxay u badan yihiin in badanna ay sida ibnu kathiir iyo rag badan ay leeyihiin inay ahaayeen qoom ka horreeyey nabiyullaahi muusa ilaah baana garanaya xilligay ahaayeen qowl baa laga warinayaa cabdullahi ibnu cabaas ibnu jariir uu ka wariyey uu leeyahay waxay ahaayeen asxaabu rasi ahlu qaryatin min qura thamuud nimankii reer thamuud oo aynu soo marnay oo waxa weeye nebiyullaahi saalex loo diray oo eriyadaa degganaa oo la halaagay qayb ka mida magaalo ka mida dadkaas ayay ahaayeen ba layidhi oo waxa weeye markaas aan nabiyullahi saalex loo dirine eh, nebi kale loo diray oo markaa ay beeniyeen markaasi la halaagay marka saasuu maaragta ku keenaya sidoo kale waxa uu leeyahay cikrama alrasu waxa weeye bi'run rasuu fiiha nabiyahum ay dafanuuhu fiiha waxa weeye bir e, e, rasigu waa ceel wey marka rasuu ay macnaha way ku duugeen oo way ku xabaaleen nebigoodii inta ku rideen loo diray markay beeniyeen oo ay ku gaaloobeen ayay haddana ku rideen halkaa markaasay waxa weeye nebigii saa ku dileen qowl kale uu ka warinaya maaragtay ibn abi xaatim oo laga warinaya cabdullahi ibn cabaas wuxuu leeyahay arrasu waxa weeye ceel ku yaala dhulkaa la yidhaahdo biadarbajan iyo oo waxa weeye eriyada maaragtay faris dhulkaa wey marka calaa kulli xaal khulaasada waxa weeye asxaabu ras lama hayo wax daliila oo saxiixa oo kitaabka iyo sunnaha ka sugnaaday oo waxa weeye caddaynaya xilligay ahaayeen iyo meeshay ahaayeen iyo nebigii loo diray magaciisa midna lama hayo sidaa daraaddeed oo loo ijmaaliyey leanna waxa weeye qisooyinka qaarna ilaahay wuxuu kaga sheekeeyey si tafsiila oo nebigii iyo xilligay ahaayeen iyo say u beeniyeen iyo doodii dhex martay ayaa laynooga sheekeeyey qaarna waa la ijmaaliyey oo waxa weeye si guud baa laynoogu sheegay waxa layna yidhi qoomkaana waa jireen waana la halaagay laakiin laynooma tafsiilin haddaan marka mar laynoo tafsiilin sidaasaan uga gudbaynaa innaguna oo waxa weye u daynaynaa oo aan leenna ilaahayba allah ayaa garanaya xilligay ahaayeen iyo waxa weeye nebigii loo diray waxaan usoo gudbaynaa qowm eh, qisatu qowmu yaasiin waa qisada labaad oo aynu ka sheekeynayna maanta qowmu yaasiin ilaahay aayado qur-aan uu kaga sheekeeyey fii suurati yaasiin ilaahay wuxuu yidhi wadrib lahum matalan asxaaba alqarya id jaa'aha almursaluun u tusaale usii baa la yidhi dardigu waa tusaalaha usii metel iyo tusaale eh, qurayshtan hadda gaaloobaysa oo arrintaa keenaysa macnaha nimankii loo diray asxaabu alqarya asxaab alqarya ay macnaha qaryadii magaaladii nimankii deganaa way u yimaadeen rusushii id arsalnaa ilayhim ithnayni fakadabuuhuma facazaznaa bithaalitin faqaaluu inna ilaykum mursaluun ilaahay wuxuu inoo sheegay in laba laba rasuul loo diray markii hore haddana markaa mid kale laga dabageeyey saddex rasuul in loo diray magaaladan oo markaas ay yidhaahdeen war waxaa nahay rusul ilaahay nookiin soo diray waxay ugu jawaabeen waxay idhahdeen qaaluu maa antum ilaa basharun miluna wma anzala araxmanu min shayin in antum ila takdibuun laba arrimood bay keeneen oo waxay yidhaahdeen horta mar annagoo kalea tihiin oo bashar baa tihiin ee macnaha ma la soo diray malaa'ig maxaa annaga nolokuntii soo diray haddana idinkaa been sheegaye ilaahay waxba idinkuma soo dejin rusulna ma tiidin been lowyaal baa tihin waa beeniye qaaluu rabbunaa yaclamu inaa ilaykum la mursaluun allah allah ayaga ayaa garanaya ilaah baa garanaya in nalookin soo diray oo aan rusul nahay wamaa calayna ila albalaagu lmubiin haddaadna beenisaanna annagu inaan xaqayda soo gaarsiino un baa nagu waajibahe khasa ma jiro oo waxa weye annaga awood ma lihin aan ku khasabno markay halkaa gaartay waxay yidhaahdeen qaaluu inaa tadayarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minaa inaa cadaabnaani waxay yidhaahdeen waan ida baasaysanay haddiidan arrintaan aawadaan iidan joojin oo iidan ka bixin nebinimadaan iyo waxa aad sheeganaysaanna waa ida dilaynaa waa idan rejiminaynaa dhagax baan idinku dilaynaa cadaab adag baana ida taabanaya xaggayaga qaaluu waxay yidhahdeen daa'irukum macakum rusushii waa hadleena waxay yidhahdeen war dhibta iyo mashaakilka idinkaa wada oo oo gaalnimaad wadaan annagu diin baan idii keennay oo waxa weeye ain dukirtum bal antum qowmun musrifuun haddaan ida waaninay oo diin idii keennay oo ilaahay ka cabsada idi nidhi ma dhib baan idinku samaynay bal waxaa tihin qoom gudbeeya oo waxa weye dhibaato samaynay wjaa rajulu min aqsa almadinati wa min aqsa almadinati rajulu yascaa qaala ya qowmi itaabicu lmursaliin nin baa yimid ordaya oo magaalada koonaheeda kale ka yimid oo qoomkiisii la hadloo wuxuu ku yidhi yaa qowmi itabicu lmursaliin war rususha raaca qoomkaygiyow tolkayow rususha rumeeya oo raaca ayuu ku yidhi itabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun waxaad raacdaan rusul hanuunsan oo aan xoolayda ka rabin waxna idinka doonaynin raaca rususha caqiidadiisii buu markaa caddeeyey isagu iyo imaamkiisiio wuxuu yidhi wamaa liya laa acbudu aladii fadaranii wa ilayhi turjacuun maxaa aniga iigu sugan oo aan u caabudi waaye allihii ii abuuray oo xaggiisana laydii celinayo allihii aniga ii abuuray waa kelimatu laa ilaaha ila allah ayuu ku dhawaaqay tawxiidkii buu la yimid innii aamantu birabbikum fasmacuun anigu ilaahay baan rumeeye dhegaysta buu yidhi marka kelimaddaa hadhow baynu sheegaynaa ma waxaa laga wadaa laba macnay xambaarsan tahay oo culummadu ku fasireen ma waxaa laga wadaa fasmacuun ay rusushiiow aniga i dhegaysta aniga waan rumeeyey al ilaahay wuxuu soo diray ilaahay xaggiina iga markhaanti noqda inaan mu'min nahay mise waxaa laga wadaa inuu leeyahay qoomkaygiyow i dhegaysta tolow anigu ilaahay baan rumeeyey waxaad wadaanna beri baan ka ahay ee arrinteeda ogaadoo maqlad inaan ku dhawaaqay tawxiidkii markuu saa yidhi ayaa la dilay marka ninkii oy ku boodeen oo dileen qiila dkhulu ljanna jannada gal ayaa la yidhi markii la dilay ayaa ilaahay xaggiisa laga yidhi jannada gal qaala yaa layta qowmi yaclamuun markuu jannadii galay oo wanaaggii arkay iyo nicmada taalla ayuu yidhi macnaha shalaytan weeye hoogayga hadday dadkaygii ogaan lahaayeen maaragtay wanaagga iyo nicmada aan gaaray bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin sida ilaahay igu dambi dhaafay wanaagga uu siiyey igana dhigay dadka iga mid dhigay dadka karaamaysan oo la karaameeyey ilaahay xaggi ilaahay wuxuu yidhi wama anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min alsamaa'i wamaa kunna munziliin ilaahay wuxuu yidhi kuma aanu soo dejin ciidamo samada ugama aanu keenin markuu saa yidhi oo ay dileen kabacdi qoomkiisii ciidamo looma soo dirin laakiin maxaa lagu sameeyey in kaanat ilaa seexatan waaxida fa idaa hum khaamiduun hal mar baa lagu qaydiyey markaasay hal mar baabeen oo nafti ka dhacday fii suurati yaasiin ayuu ilaahay aayadaha ku keenay aayadda saddex iyo toban ilaa labaatan iyo sagaal haddaba waxaan usoo gudbaynaa aqwaasha culummadu ay ka yidhaahdeen iyo aayadahan bal habka ay culimmadu ka yidhaahdeen qoomkaani goormay ahaayeen ikhtilaafu ahli lcilmi fi asxaabi yaasiin zamaanan wa makaanan haddana culimmadu isku khilaafeen dadkaani xilligee bay ahaayeen eriyadee bayse deganaayeen labadaba waa la isku khilaafay qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi raximahu llah culumada culummadu say u badan yihiin oo waxa weeye culamaau salaf oo aad u badan iyo waxa weeye culummadii dambaba rag badan baa waxay yidhaahdeen qowmu yaasin waxay ahaayeen magaalada la yidhaahdo antakiya antakiya waa magaalo ku taal baa lay dhulkaa sham oo waxa weeye magaalada xalab oo waxa weeye areadaa xalab iyo ayay u dhowdahay ba li marka antakiya ayaa la odhan jiray ba la yidhi waxay yidhahdeen marka magaaladaa wey waxaa laga warinaya cabdullahi ibnu cabaas iyo kacab alaxbaar iyo wahab bnu munaya iyo ayaa laga warinaya haddaba markaa in badan oo rag badan baa laga warinaya inay noocaa yidhaahdeen qataada iyo cikrama iyo zuhri iyo ayaa laga warinaya waxay leeyihin marka cabdullahi ibni cabaas iyo sidoo kale laga warinaya kacab iyo meleg baa haystay nin boqoraa haystay magaciisana waxaa la ohan jiray an andikis ibnu andikhis ayaa la odhan jiray sramyo ayay caabudi jireen fa bacata allahu ilayhi halaaثata min alrusul ilaahay waxa u diray saddex rasuul ayaa loo diray magacyadoodana waxaa la odhan jiray bay yidhahdeen saadiq wa masduuq wa shaluum way beeniyeen markaa daahirka marka asarka aathaartaa waxay kutusaysaa in kasta oo ay tahay aqwaashii laga soo guray kutubtii reer bani israa'il oo daahirka ay waxa weye arrintan adilla kuma sugnaanin leanno waxa weeye arrintaani waa arrin cilmi geyba xilligay ahaayen laynooma sheegin waktigay ahaynna lama sheegin aqwaashaan marka waxaa laga keenay waa bani israa'iiliyaad wey waa kuwuu nebigu yidhi laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ha beeninina hana rumaysanina marka waxa weeye aqwaashaasi waxay kutusayaan in ay ahaayeen rusul ilaahay xaggii laga soo diray aayaddayna ku cadda oo aayadda waxaa ku cad inuu ilaahay yidhi id arsalnaa ilayhim itnayni fakadabuuhuma facazaznaa bitaalitin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun ilaahay aayaddiisay ku caddahay inay rusul ilaahay u diray ahaayeen laakiin qataata ayaa wuxuu leeyahay waxa ay ahaayeen rusushii uu u diray nimankii uu diray nimankaani waxay ahaayeen buu yidhi xilligii nebiyullaahi ciisa antakiya magaalada la yihaahdo ayaa nabiyullahi ciisa wuxuu u diray saddex nin oo xawaariyiina laba nin buu markii hore u diray haddana mid buu kasii daba diray saddex xawaariyiina ayay ahaayeen ee rusul ilaahay xaggii laga soo diray ma ahayne waxaa diray buu leeyahay oo aayadahan ay ka sheekeynayaan waa nimankii xawaariyiinta ahaa oo nabiyullahi ciisa u diray antakiya magaalada la yidhaahdo qowlkaa marka waa qowl daciifa sida ibnu kathiir uu caddaynayo waa daciif jiddan wey leannahu sababtu waxa weeye antaak iyo magaalada la yihaahdo nebiyullaahi ciisa markuu u diray saddexda nin waa rumeeye marka laba qowl baa isdhex gashay antakiya waxaa la yidhi waa magaaladii ugu horreysay oo rumaysay nebiyullaahi ciisa walam yuhliku lamana halaagin qaryadaas hadda ay aayaduhu ka sheekeeyeenna waa la halaagin oo ilahay wuxuu yidhi in kanat ilaa sayxatan waaxida fa idaa hum khaamidun waa la halaagay oo samadaa lagaga qaybi haddaba marka wuxuu leyahy ibnu katiir aayadahan waxay kutusayaan inay ahaayeen saddex rasuul oo ilaahay uu u diray haddii ay tahay magaaladaasi antakiya waxaa dhici karta marka qadiiman mar hore in loo diray oo nabiyullaahi muusa ka hor antakiya inay jirtay oo waxa weeye magaalo qadiima ay ahayd oo mar hore jiri jirtay markaa loo diray saddex rasuul oo ay beeniyeen oo ay dileen markaa ninkii mu'minka ahaa markay dileenna ilaahay uu halaagay kabacdi markaa muddo dambe ay magaaladii haddana camirantay oo dib loo degay oo ay timid markaa noqotay haddana magaalo dambe markay kabacdi magaalo noqotay oo camirantay inay waktigii nebiyullaahi ciisa markaa mar labaad loo diray oo nebiyullaahi ciisa u diray xawaariyiintii oo markaa ay rumeeyeen oo aan la halaagin taa waa suurtagal buu yidhi ibnu kathiir laakiin suurtagal ma aha in la yidhaahdo antakiya oo xawaariyiin loo diray oo aan la halaagin oo waxa weye rumeeyeen nebiyullaahi ciisa suurtagal maaha in la yidhaahdo waxa ay ahayd kuwaa ilaahay uu yidhi in kaanat ilaa sayxatan waaxida ma aha marka suurtagal marka qowlka raajixa waxa weeye sida ibnu katiir uu rajaxayo waxa weeye qowlka saxiixa oo raajixa waxa weeye hadday magaaladaasi andakiya ahayd markii hore ilaahay rusul buu u diray rusushii markii loo diray oo ay beeniyeen saddex rasuul baa loo diray saddexdaa rasuulna magacyadoodii ilaah baa garanaya oo laynooma sheegin axaadiisna looma hayo saxiixa oo ku sugnaatay aqwaal reer bani israa'iil weeye waxaan kale oo dhan wax laga qaadanayana ma jirto oo awal baynu kusoo sheegnay qisada bilowgeeda markaynu qisaska bilaabaynay ayaynu kusoo sheegnay aqwaasha reer bani israa'iil inaan waxba laga qaadanaynin oo aynu isku mashquulinaynin haddaba marka ilaa wixii kitaabkeena waafaqa iyo sunaha mooye haddaba marka nimankaani wuxuu qowlka saxiixa noqonayaa in magaalada andakiya markii hore loo diray macnaha khulaasadu waxay laba arrimood mid weyn inay magaaladaasi magaalo kala ahayd oo aan la garanaynin xilligay ahayd iyo meeshay ahayd midna laakiin ilaahay saddex rasuul u diray lana halaagay markay diideen ama inay ahayd andaak sidaa culummada ay yidhaahdeen qaarkood andakiyay ahayd laakiin xilligii hore oo ay jirtay oo waxa weeye qadiim intay ahayd mar hore jirtay loo diray saddex rasuul oo ay beeniyeen oo ay dileen ninkii rususha rumeeyey ilaahay markaa halaagay marka magaaladii markay hartay marka dadkiina la halaagay kabacdi ummado dambe degeen oo xilligii dambe oo nebiyullaahi ciisa markay dee muddo badan ka soo wareegtay xilligii nebiyullaahi ciisa in markaa uu nabiyullaahi ciisa iyadoo la degan yahay uu u diray saddex nin oo xawaariyiina markuu u diray saddex nin oo xawaariyiinana in ay markaa rumeeyeen oo waxa weye ay nebiyullaahi ciisa ay rumeeyeen saana markaas ay ku noqotay maaragtay eh, magaalo rumaysay nabiy llahi ciisa qowlkaa marka ayaa khulaasadiisu noqonaysa arrinta waxaynu usoo gudbaynaa marka bal kayfiyadii iyo habkii ay u beeniyeen oo aayaduhu ay noo sharaxeen baynu tafsiilinaynaa waa qodobka la saddexaad odhanaya asxaabu yaasin yukadibuuna arusul wa yuhaddiduunahum iyagii oo beeniyey rusushii haddana u dhaaranaya oo dhaaya waa ida dilaynaa baynu halkan ku tafsiilinayna ilaahay waxa uu yidhi markuu ilaah inooga sheekeeyey wadrib lahum matlan asxaaba alqarya id jaaha almursaluun id arsalnaa ilayhim itnayni fakadabuuhumaa facazazna bithaalitin ay macnaha waxaan ku adkayna markii hore laba rasuul baa loo diray labadii rasuul markay beeniyeen ayaa mid saddexaad looga dabageeyey markaasay isagiina beeniyeen oo yidhaahdeen waxaa tihiin ma jirto rusushii waa hadleeno waxay yidhahdeen innaa ilaykum mursaluun waa nalookiin soo diray faradduu calayh waa ku waa ku oo waa ku diideen oo waxay yidhahdeen ma jirto rusulna ma tiidin maxay u deliishadeen marka labadii qodob oo aynu awal soo sheegnay oo ahaa rasuul kasta in lagu beeninayo oo ay leeyihiin bashar baa tihin annagoo kala dad baa tihin maxaad u noqon weydeen haddaad rasul tihiin maaragtay malaa'ig maxay u noqon weydeen sidii ay u lahaayeen maaragtay ummad walba oo hore gaalo ah ay rusushooda u beeninayeen iyo iyaga oo maaragtay diiday inay waxa weeye ilaahayba soo diray oo yidhi been baad sheegaysaa markaasay rusushu u jawaabeen oo waxay idhahdeen war annagu rasuul ilaahay soo diray baana haddii aanu ilaahay ku been abuurannana ilaahai subxaana qaadirka isaga ayaa na ciqaabi lahaa oo na dili lahaa oo dhibaato nagu samayn lahaa cid naga celinaysana ma jirto laakin wamaa calayna ila albalaagu almubiin haddaadna beeniseen annaga dushayada waxaa ah inaanu xaqayda soo gaarsiino ee inaanu idakhasarno idinkuma nihin oo annaga xaqaan ida soo gaarsiinaynaa idinku ama qaata ama ha qaadanina qof walba oo daaciyana waa noocaa inuu xaqa dadka gaarsiiyo unbaa waajib ku ah laakiin khasab kuma aha inuu dadkii ku khasbo inay qaataan waxa uu wado leannu ilaahay baa hidaayada iska leh innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay ayaa qofkuu doono hanuuniya markay xujadii marka waayeen oo laga gar helay ayay waxay yidhahdeen waa ida baasaysanay qaaluu innaa tadayarnaa bikum baasaysi waxa waa wixii inaad dhibsatid oo maaragtay aad la timaadid maaragtay baasaysi iyo tashaahum markaas ayay waxay yidhahdeen oo maxaad noo dhibsanaysaan noo baasaysateen annagu waxaanu idin soo gaarsiinay xaqi a in dukirtum macnaha qaalu daahirukum macakum idinka ayaa dhibtoo dhan wada bay dheheen kufri iyo gaalnimo iyo dhibaatoo dhan xaggiinay ka timi haddaan annagu xaqi idin soo gaarsiinay miyaad markaas annagiina baasaysanaysaan bal antum qowmu musrifuun ay qoom waxaad tihiin aan xaqa aqbalaynin oo diidaya oo xaqii aan u hoggaansamaynin ayaa tiri halkaa marka arrintii markay halkaa gaartay oo doodii halkaa gaartay ayaa waxaa yimid marka nin ordaya oo magaalada koonaheeda kasoo orday haddaba waa qodobka afraad oo waxaan dhahaynaa bal akhbaartiisii ninkaa mu'minkaa oo qowmu yaasiin ahaa qowmu ya eh, asxaabu qowmu yaasiin ahaa bal ninkaa mu'minkaa iyo arrintiisu say ahayd iyo wixii ilaahay siiyey iyo habkay ula dhaqmeen baynu halkana waxa weeye taabanayna waxa uu ilaahay waxa uu yidhi wajaa raju wa min aqsa almadinati rajulun yascaa ilaahay waxa uu yidhi aayaddan nin baa yimid magaalada kooneeda kasoo orday ninkaa magaciisi laynooma sheegin bacd almufasiriin baa magaciisa keenay xabiib ibnu najaar ku magacaabay laakiin waa kalaamkii reer bani israa'iil wax daliila looma hayo magaciisa isaga oo doonaya inuu rusushii rumeeyo oo waxa weeye iimaankiisii u caddeeyo ayuu yimid oo rususha u uhiiliyo markaasuu qoomkiisu la hadlo wuxuu yidhi waa rususha ilaahay rumeeya xoolana idaka rabaan idakama rabaan waana dad hanuunsan oo ilaahay soo diray ee raaca rususha xaqii buu ka yidhi kelimatu xaq ayuu ku dhawaaqay oo wuxuu yidhi war xaq bay idinku yeerayaan waxay idinka doonayaan ma jirto ee raaca rususha oo rumeeya markaasuu wuxuu ugu yeeray cibaadadii ilaahay oo wuxuu yidhi war ilaahay keliya caabuda oo waxa weeye sanamyadan ka taga wuxuuna u caddeeyey isagu xaggiisa in uunan ilaahay mooye cid kale caabudaynin wma liya laa acbud aladii fadaranii wailayhi turjacuun aattakhidu min dunihi aalihatan in yuridni araxmanu bidurin laa tugna canii shafaacatuhum shayan walaa yunqiduun inii idan la fii dalaalin mubiin caqiidadiisii buu caddeeyey qofka mu'minkaana waxaa la rabaa inuu caqiidadiisa waadix ka dhigo oo uu caddeeyo oo yidhaahdo aniga caqiidadaydii wataa dariiqaasaan marayaa waa caddahay caqiidadaydii halkaa ayuu marka caqiidadiisii ku caddeeyey oo waxa uu yidhi anigu allihii iyo abuurtay baan caabudaya shirkigaan iyo waxaana beri baan ka ahay shaqana kuma lihi waxa weeye waana ka beri noqday intaa markuu yidhi ayuu haddana markaa hadlay oo wuxuu yidhi innii aamantu birabbikum fasmacuun marka qowluhu fasmacuun anigu ilaahay baan rumeeyeye idhegaysta ayuu yidhi fasmacuuntaani marka laba arrimood baa lagu fasira qaar waxay yidhahdeen culimmadu waxa uu ka wadaa rusushii buu la hadlaya oo wuxuu leeyaha rusuley anigu horta waan idin rumeeyey allihii i abuurtayna waan rumeeyey anigu rabbigii abuurtay baan rumeeyeye ka markhaanti noqda oo ilaahay xaggii ka markhaanti noqda arrintaa inaan mu'min ahay ilaahay rumeeyey qaarna culimmadu waxay idhahdeen maya waxaa laga wadaa fasmacuu yaa qowmi iimaanii birusuli illah jahratan ka markhaanti noqda dad tolow tolkaygiioo ogaada anigu inaan rasuulka ilaahay rumeeyey rususha ilahay waan rumeeyey beri baana ka ahay waxa aad wadataan fa cinda dalika qataluuhu marka halkaa markuu saa ugu dhawaaqay oo tawxiidkiisii caddaystay sidii mushrikiintuba samayn jireen oo maalintii ay ku sameeyeen abaadari alkhafaari markuu laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah ku dhawaaqay ay dileen oo garaaceen oo markaa cabaas markii dambe ka qabanay marka halkaa ayay mushrikiinto dhawaan nooca wuu ku dhawaaqay kelimatu tawxiid marka markaasay dileen waxaa la yidhi waa rajimiyeen oo dhagax bay ku dileen qaarna waxay yidhahdeen hal mar bay intay isugu tageen oo ku tunteen ayay naftii ka dhacday markaasa ilaahay jannada geliyey oo lagu yidhi jannadii markuu galay ilaahay ku yidhi qiila dukila aljanna jannada gal baani markii naftiiba ka dhacday ayaa la horay jannada ka gal oo waxa weeye jannadii ilaahay hore ka geliy markuu jannadii marka arkay nicmadii iyo wanaaggii iyo wanaagga yaalla ayuu shallaayay oo waxa uu yidhi yaa layta qowmi yaclamuun isagu u shallaaymaya macnaha e, e, inuu dhibaata ku dhacday ee wuxuu u shallaayayaa qoomkiisii iyo dhibaatada ay haysataa hadday ogaan lahaayeen wanaagga ilaahay isiiyey waxa weeye way rumayn lahaayeen oo hadday jannadan iyo nicmadan arki lahaayeen way rumayn lahaayeen cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay markii uu noolaana waa u waa qoomkiisa waa u naseexeeyey oo waxa weye nasaxa qowmahu fii xayaatihi oo waxa uu ku yidhi yaa qowm ittabicu lmursaliin qoomkiisa waa u naseexeeyey oo naasix buu ahaa markuu dhintayna haddana waa u naseexeeye wuxuu yidhi yaa layta qowmi yaclamuun bima gafara lii rabbi wajcalanii min almukramiin marka waxa weeye qofka mu'minkaa ah waxaa la rabaa daa'iman inuu naasix noqdo dadkiisa u naseexaynaya sida qataata uu leeyahay raximahullah wuxuu yidhi qofka mu'minkaahi daa'iman waa naasix weyn khaa'in ma aha mar walba wanaag markuu arko ummadda ayuu gaarsiinayaa u naseexaynay haddaba ninkaa wuxuu temaniyey inay dadkiisii intay ogaadaan arrintan oo jannadan iyo wanaaggan ay arkaan ay ilaahay rumeeyaan oo karaamadaa iyo wanaagga ay gaaraan leannahu qoomkiisii buu la jeclaaday wax wanaagsan halkaa marka ninkaasi waa dhintay jannadii baana ilaahay geeyey markuu jannadii galay ayaa markaa ciqaabtii ku soo degtay qoomkii waa qodobka shanaad oo odhanaya nuzuulu cadaabillah cadaabtii ilaahay oo ku soo degtay fi asxaabi yaasiin qoomkii asxaabi yaasiin oo waxa weeye beeniyey rusushii ilaahay iyo muminkii loo diray oo cadaabtii kusoo degtay qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi wma anzlna calى qowmihi min bacdihi min jundi min aلsamaa'i wma kuna munziliin waxa weye macnaha aayaddan waxay yidhahdeen culammadu sida ibnu katiir iyo ay macnaha ilaahay wuxuu yidhi uma aanu baahan halaagii la halaagayey inaanu rusul usoo di inaanu ciidan cirka uga soo dirno oo ciidan soo jamcino oo waxa weeye ciidan keenno looma baahan leanna ilaahay uma baahna kun fa yakun baa ku filan wax walba marka laakin maxaa lagu sameeyey in kaanat ilaa sayxatan waaxida fa idaa hum khaamiduun hal mar ayaa lagu qayliyey markaasaa la halaagay wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah mufasiriintu waxay yidhahdeen ilaahay wuxuu u soo diray jibriil magaaladii ay deganaayeen magaalooyinku berigii hore waxay lahaan jireen meel laga soo galo albaab bay lahaan jireen albaabkaasaa laga soo geli jiray oo colaado iyo waxbaa jiray oo waxa weye magaaladu albaaba laga soo gelay lahaan jirta albaabkii laga soo geli jiray ayaa jibriil yimid markaasuu wuxuu qabtay albaabka labadii dhinac uu saa u qabtay oo hal mar ku qayliyey markaa markaasay hal mar inta wada dhegihii dilaaceen oo naftii ka dhacday ayay hal mar wada suuxeen oo naftii ka dhacday oo baabeen in kaanat ilaa sayxatan waaxida faida hum khaamiduun ay macnaha khaamiduun ay ukhmidat aswaatuhum khamdigu waxa weye markii qofku sawdkii joojiyo oo hadal joojiyo alxamdulilah markuu sawdkiiba joojiyeen oo waa aamuseen wasakanat xarakaatuhum wax dhaqdhaqaaqayana waa la waayey walam yabqa minhum axad wax ka harayna ma jira oo waa baabiyeen marka haddaba nimankaas saasaa loo halaagay wuxuu yidhi marka ibnu kasiir arrintaa waxay kutusaysaa inayna nimankaas la halaagay aynan ahayn qoomkii nabiy llahi ciisa leannahu ilaahay waxa uu yidhi maaragtay eh, ba markii la siiyey nabiyullaahi eh, nabiyullaahi muusa tawraad ka bacdi ummad la halaagay oo dambe dambeo samada cadaab uga yimid ma jiro sida nebigu inoo caddeeyey ilaa asxaabu sabti mooye sidaa daraaddeed marka qoomkaani waxa ay ahaayeen qabla muusa calayhi salaam haddii ay andaakiya deganaayeen iyo haddaynanba deganaynba waxay ahaayeen qabla muusa calayhi salaam ayay ahaayeen khulaasadeeduna marka waa nooca inay waktigaa ahaayeen oo waxa weeye ay andaakiya ama ha deganaayeen ama ya deganaan rusushii loo dirayna magacooda laynooma sheegin ma garanayna marka walcilmu cinda allah ilaah baa garanay qodobka lixaad oo ugu dambeeya waxa weeye dikru khabarin <clears throat> laa yasix fi mu'mini asxaabi yaasiin waxa aan sheegaynaa meeshaan ku sheegayna xadiis daciifa ama culummada qaar yidhahdeen waaba mawduuc oo waa been oo waxa weeye nin shiiciya oo waxa weeye min gulaati shiica ka mid a ah, oo beenlow ah uu dejiyey oo aad ku arkaysid mufasiriin badani inay deliishadeen oo qaar xoogaa ay soo dhoweeyeen imaamu dawraani baa wuxuu warinaya xadiid uu ka warinayo xusein alashqar ninkaasi waa shiici wey oo min hulaati shiica ka mid a can sufyaan ibn cuyeyne wuxuu ka wariyey sufyaanna wuxuu ka warinayaa can eh, ibn abi najiix can mujaahid can ibni cabaas can inabiy sala allahu alay w slam waa sanadka xadiidka nebigaa wuxuu yihi bay dhaheen asubaqu talaat dadka horay u maray oo u degdegay rusushii inay rumeeyaan saddex baa ka mid a faasaabiqu ilaa muusa ninkii muusa u degdegay wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun ayuu ahaa oo nabiyullaahi ciisa muusa ayuu horay ka rumeeyey wasaabiqu ilaa ciisa saaxibu yaasiin waa macalshaahidkeenna marka qisadan ay ka khusayso wuxuu yidhi ninkii nabiyullahi ciisa u degdegeyna ah wuxuu ahaa ninkii qowmu yaasiin nabiyullahi moxamedna waxa u degdegey oo horay ka rumeeyey cali bn abi aalib marka ninkaan shiicigaay wuxuu xadiidka u samaynayaa waa cali darti oo cali buu rabaa inuu manzilo sare gaarsiiyo laakiin waa beentiis weeye oo waa xadiis daciifa rawahu dabaraani ayaa weriyey iyo eh, ibnu mardawe iyo waxa weye maratay cuqaylina fi ducafaa ayuu ku wariyey wa qaala alcuqayliyu laa asla lahu can ibni cuyeyna xadiidkaana wax asala ma leh oo ibnu cuyeyna shaqo kuma leh sidoo kale ibn eh, haytami waxa uu yihi fi mujmac zawaid xusein ibn eh, ibn xasan alashqar ayaa ku jira qaar baa culimada soo dhaweeyey sida ibn xibaan oo kale iyo laakin dacafo ljumhuur waa daciifiyeen ibn kaثيir wuxuu yihi raximah الlah fainahu xadiiثu la yhbut لأna xusayna hada matrukun shiiciyu min algulaam xusaynkaani waa matruuk beenlo weeye qofka haddii la yidhahde matruuk weeye waa qof been badanaa ah wey oo axaadiis beena bejiyey shiici weeye min algulaad ka mida ah. sidaas daraaddeed markaa xadiidkan isagaa la keliyoobay waa daciif wey qaala imaam qaala sheikh eh, albanina wuxuu yihi raximah fi silsilati axaadiis daciifa uu ku yidhi mujalada koowaad raqamka saddex boqol konton iyo sideed wa haada sanadun daciifun jiddan aad buu daciif u yahay buu yidhi fain lam yakun mawduucan hadduuna mawduuc ahayn waa daciif jiddan marka daciif jiddanna waa sanad aad u liita oo beenlow iyo waxbaa ku jira nin laga shakisan yahay mawduucuna waa xadiid nin beenlowa uu ku jiro haddaba marka xadiidkaasi ma sugna oo waa been mana la qaadanayo maaragtay mana kutusayo inuu waxa weeye ahaa ninkaasi qowmu yaasiin inuu ahaa nabiyullahi ciisa waktigiisii waxba laga qaadan mayo waa xadiis mawduuca wey waa in la iska jiro oo beena gebagabada waxaan kasoo qaadanaynaa marka khulaasadan arrintan qowmu yaasiin khulaasadeedu waxa weeye saynu soo sheegnay ilaah baa garanaya xilligay ahaayeen meeshii ay deganaayeenna ilaah baa garanaya nebiyadii loo diray magacyadoodiina ilaah baa garanaya saddex rasuul baa laakiin loo diray saddexdiina waa beeniyeen ninkii mu'minkaayoo rumeeyeyna waa dileen kabacdina markaa waa la halaagay ilaahay baana halaagay waxa weeye markaa intaa ayay maaragtay khulaasadeedu noqonaysa fawaa'id ayaynu ka soo qaadanaynaa ugu dambayntii aynu dhowra ayaynu ka soo qaadanayna waxa ugu horreysa waxaa wanaagsan istixbaabu darb lmathel in qofka tusaale la siiyo uu wax ku fahmi karo darb darbulmathel macnaheed waxa weeye in tusaale lagu siiyo wax aad garanaysid lagugu tusaaleeyo waxaadan garanaynin si aad u fahamtid aad baana luuqadda carabiga loo isticmaalaa qur-aankana aad bay ugu badan tahay wadrib lahum matala alxayaati addunya wadrib lahum wadrib lahum aad bay ugu badan tahay wadaraba allahu matalan qaryatan kanat aaminatan aad bay ugu badan tahay qur-aanka waxa midda labaad tashaabuhu xala lkufaar fi takdiibi walisraari fi kuli zamanin wa makan gaaladu iyo habka ay ilaahay u beeniyeen iyo inay isku mid yihiin xilli kasta a ahaadeen iyo wakti kastoo ay joogaan gaalnimadoodiyo beenintooda waa isku mid waana waxa weye isku dariiq sababtaana waxaa keenaya baynu nidhi ibliis ayaa u wada waxyoonaya oo arrintan ka dambeeya midda saddexaad waxaynu nidhi gaaladu markii xujada laga laga helo waxay u degdegaan inay yidhaahdaan waxbaan dilaynaa oo dhaartaan oo awood isticmaalaan kulligoodna waa isku mid xilli kastoo ay joogaan nin kastoo daalima iyo nin kastoo gaalaba arrintaa ayuu adeegsadaan waxaanu kaloo ka faa'idaynaa midda afraad wujubu iblaaqi dacwati alxaqi wataxdiiru min ashirki mahma kana alcadaab dhibaatadu in kastooy la eg tahay xaqa in la gaarsiiyo dadka shirkigana looga digo dhib kasta baa kusoo gaartee in ilaahay loogu sabro oo arrintaa la sameeyo midda shanaad waxaynu ka faa'iideynaa dadka ducaadu tawxiid iyo rusushii xaqa u yeerayay dhibaatada ay la kulmeen ilaa ayan waxa weeye qof walba naftiisiiba uu tadxiyo ka dhigayo oo naftiisii halaagayo oo waxa weye naftiisii ku baaba'ayo waxaynu kaloo ka faa'iideynaa midda lixaad almusaaracatu ilaa qubuuli alxaqi waaliimaani bihi inay waajib tahay in xaqa loo degdego oo la rumeeyo dariiqa xaqaa markii uu ku yimaado in la rumeeyo xaqa oo waxa weeye aan dib loo noqon la iskana ilaaliyo taqliidul aabaa iyo waxyaalaha maaragtay baatilka ah oo waxa weeye dadkii hore laga soo gaaray waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay sida uu ilaahaygii subxaana qaadirka u karaameeyey man qutila liajli illah wajazaahu cinda allahi aljanna qofkii ilaahay darti loo dilo oo xaq dariiqi xaqaha lagu dilo oo waxa weeye diintii isagoo difaacaya la dilo inay janno yahay masiirkiisu oo ilaahay uu janno geynayo ayaynu ka faa'ideynaa sida ninkaa loo galay oo kale oo waxa weye markuu ilaahay rumeeyey waxaynu ka faa'ideynaa bushra almu'min cinda almowt laa siyama ashahiid fa inahu yara aljanna ra'ya alcayn macnaha qofka mu'minkaa markii uu dhinto ilaahay waa u bishaaraynaya malaa'igta ayaa u bishaaraynaysa khaasatan qofka waxa weeye shahiidka dee isagu jannaduuba horey ka gelaya oo wanaaggaasu gaaraya sida ninkaa loo yiri qiila dkhul ljanna qaala ya layta qowmi yaclamuun waxaynu kaloo ka faa'iideynaa awoodda ilaahay sida ay u weyn tahay oo dadka dhaalimiinta ah ina ilaahayga subxaana qaadirka ah hadduu doono inuu halaago inay wax yar ku filan tahay hal mar oo lagu qayliyey ayaa dhaalimiintii o dhan halaagtay markaa oo wada baabi'isay qiso walbana waa nooca oo waa soo marnay habka loo halaagayay awoodda ilaahay si u weyn tahay waxaynu ka faa'ideynaa midda tobnaad xurmatu listihzaa'i bima huwa min xurumaati illah alati yajibu tacdiimuha inayna bannaanayn oo inay xaaraam tahay in lagu dheeldheelo diinta ilaahay oo waxa weeye waxyaalaha ilaahay uu xaaraantinimeeyey oo waxa weeye diinta ilaahay inaad ku dheeldheeshid ama ku qosqosheshid ama sunnihii rususha ama dariiqoodii ama kitaabka qur-aanka inaan lagu dheeldheelin ayaynu ka qaadanaynaa hadday arrintaas timaado halaag baa ka imaanaya markaa waa khatar weeye waxaynu kaloo ka faa'iideynaa midda koob iyo tobnaad dalabu alcibra min akhbaari almaadiin wa axwaalihim walcaaqilu man ictabara bigayri in lagu cibro qaato waxyaalahan dhacaya oo waxa weye ummadihii hore iyo rusushoodii dhex maray in lagu cibro qaato oo qofku ku fekero oo uu is yidhaahdo war maadaama dhibaatada ay dhacday oo saa loo galay dadkii gaalada aha ilaahay caasiyey war haddaba digtoonow oo ilaahay rumee leanna culimmadu waxay yidhahdaan qofka caaqilka caqligale waxa weeye qofkii ku cibro qaatay qofkii kaleoo dadka kale dhibaatada ku dhacday weeye midda ugu dambaysa aynu ka faa'ideyna waxaa weeye xurmatu tatayur watashaa'umu fi lislaam inayna bannaanayn tadayurku waa baasaysigu ma bannaana wixii ilaahay kuu qoray ma seegaysid waxaan marka ilaahay kuu qorinna kuguma dhacayso marka waa inaadan cidna baasaysan akhilmuslima ukhtilmuslima ood iska ilaalaysid baasaysigu aada buu uxun yahay waa caqiido xun weeye waana shirki intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa wax alla wixii khaladana ilaahay baan uga tooba keenayaa wax alla wixii saxana rabbiga subxaana qaadirka ayaan ku maadinayaa wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaana inoogu xigi doonta qisatu yunus calayhi salaam ayaynu maarata ku xijin doonaa haddii rabbi idmo wallahu aclam